bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa usalli wa usallimu calaa rasuuli illaah wa calaa aalihi wa saxbih waman saara calaa nahjihi wastaqaam wabacd qaala almusanifu raximahu allahu tacaala raxmatan waasica waltiqaadu allaqiidi walqiyaamu bihi fardu kifaayatin fain tacadara baytu lmaali facalaa man calima bixaalih waltiqaadu laqiid kii la tuuray qaadistiisa iyo walqiyaamu bihi isu taagistiisa hawshiisa la isu taago ee xilkiisa la qaado fardu kifaayatin fardu kifaaya weeye ee waxaynu dhexda kaga soo jirnay luqadadii iyo baadidii marka baadidii xoolaha xukumkeeda oo kooban waynu soo aragna halkanna wuxuu rabaa inuu ka tilmaamo baadidii dadka oo iltiqaadun laqiid bimacna almalquud kii la tuuray ee mambuudka ahaa ee la iska tuuray waxa weeye soo qaadista la soo qaadayo iyo in arrinkiisa iyo xilkiisa laysu taago waa fardu kifaaya buu yidhi shakhsigu marka aan loo ogeyn qof waxa weeye maalan uu nasab ugu abtirsanayo sawaa'an kaana aban aw umman ama ha noqdo aabbe oo asal ahaanka lagu abtirsado ah ama hooyo ha noqdo oo calaa sabiili daari nasabku uu markaa u galo oo markaa loogu abtirsado labada markaan midnaba loo ogayn ilmaha noocaasi oo kale allaqiid baa la yidhaahdaa oo ilmihii hadduu aabbe iyo hooyo leeyahay waa sida macruufka la yaqaanaa hadday xilkiisa gutaanna dee waxa weeye way guteen oo waa sidii la rabay hadday gudan waayaanoo dad waalanba masalan yihiin cid waxa weeye markaa nasabah iyo cid kale oo xigto u sii ah oo maalan la ogyahayna aanay jirin waxay noqonaysaa in dowladdu xilkiisa qaado iyo dadka kale muslimiinta ah ee arrinkiisa ogaadaan laakiin kaasi waa qof la garanayo qofkii haddaanu aabbe sharciya lahayn ama ibnu zina ha noqdo ama yuu noqonin haddii uu waxa weeyaan aabbe sharciya aanu lahayn sida inuu ibnu zina yahay oo sifo xaaraana ku dhashay ama xaaraan iyo xalaal wuxuu ku dhashay allah inaga oge labadiis qabay baa isku khilaafay oo iyadiina ay leedahay adaa bela ku qaadatay oo wax kaa xun yihiine ilmaha adaa dhalay isagiina uu leeyahay waxa weeye waxba igama xumo eh adaa meel daran ka keenay xaaladda noocaasi oo kale ah marka wixii licaanka la odhan jiray la sameeyo ee labadiiba isla dhaartaan isagiina yidhaahdo ilmaha beri baan ka ahay iyaduna ay tidhaahdo zinada iyo xumaha uu igu ganayo beri baan ka xaalada xaaladda noocaasiya ilmihii yaraa nasabkiisii waa ka hadhayaa laakiin ibnu zina maaha ilmuhu ibnu zina maaha ee waxa weeye waa ilmo bilaa aabbe ah maca daalika misna aan ibnu zine ahayn marka waxaa la yidhaahdaa masalan ibnu licaan waa ilmihii licaanka ku dhashay hadhow in odayga yaari dib iska garawsado oo soo noqdo waa suure uu marka dambe yidhaahdo war berigii waxba iga xumaaye anaa si kale dhiifku ii dhaqaaqaye waxa weeye ilmaha anaa leh gabadhuna beri weeye wixii xadulqadfi iyo arrin layga jarayana diyaar baanu ah waa khaldama hadhow nasabkiisii caadiga ahaa buu ilmihii ku soo noqonayaa ilmo aabbiyo hooyaba leh buu noqonaya laakiin ibnu zinuhu marnaba nasab kuma soo noqdo oo isagu marnaba soo laaban maayo isagu ibnu zina waa ibnu zino waxa weeye waa ina hooyo uun marlayba waa ina hooyo laakiin kan ibnulicaanku gabadhina waatan zina iska bari yeeshay ee tidhi kanaa bela haysataae dhaar wixii la doonaha laygu weydiiyo isagiina waa kan yidhi belayma haysatee dhaar wixii la doonaha layga qaado marka kaasoo kale aabbe sharcigana ma leh lamana yidhaahdo ibnu zina oo way dhacaysaa dadka qaybo aan ibnu zina ahayn oo misna aan aabba sharciga lahayn kan laqiidkuna midnaba ma leh aabbana ma leh hooyana ma leh oo haddaynu aabbe u ognahayna dee aabbihii baynu haleeshiin lahayd markaynu hello iliyada mar lebaa in la qaadaa waa waajib sharciyahe eh. aabbihii lahaa baynuu geyn lahayn oo odhan lahayn maxaad ubadka u daadinaysa haddaynu hooyo u garanaynana dee hooyadii baynuu geyn lahayn hadday waalan tahayna aynu dee meel loogu koriyo geyn lahayn innagaa nasabkiisa ambinayne le dee gabadhaasaa dhashay waxay tahay hadduu aabbo waayo aan hooyo waa'ayn laakiin kani midna ma leh waa ilmo cidlo lagu tuuray xalay baa meelahaa la soo dhigay isagoo mara yar ku duuban allahna inaga yaqaana ma gabadh sinaysatay baa beladan tuurtay ma mid waalanbaa ila dadka waalanba waa dhalaane intay dhashay tuurtay oo waalidii ka kaxaysay ma si kalaa waxu dhaceen dee mayno marka ibnu zina ku odhan mayno waa laqiid wey waxaa kaloo la mida isagoo lumay haddaynu hello cidnaba aan garanay ilma yaroo iska qaylinayuun baynu hella oo waxoogaa leeg laakiin aan waxba kala garanayn warina ayaa tahay juuqnaba war hooyadaa magaceed ma jirto maxaynu ku samaynaynaa markaana waa laqiid wey markaynu dadka u sheegnay war ilmaha ayaa dhalay cid sheegata la waayo dee wuxuu yeelanayaa waa xukmu laqiid waa laqiid wey waxaa kaloo la mida meel shil ka dhacay oo ama tareen ku gadoomay ama wax la mida oo dee iminka dunida waaba laisdiiwaan geliyaado wixii oo dhan qofka waa la ogyahay oo dadkii raacayba waxaa laga yaabaa tareenka ama gaadhiga ama diyaaradda wixiibaa in dee iyo magacyadoodii iyo waxoodoo dhammaystiran ba la hayee laakiin meelaanay ka suuragal ahayn tusaale ahaan hadday hawli ka dhacdo oo aynu meel shil ka dhacay ugu nimaadno ilmo yaroo ku dhex jira dadkii dhintay iyo dhaawacmay hooyadii garan mayno oo aabbe u garan mayno oo war gaadhiga ayaa cidi ka raacday nidhi oo garan mayno marka laba garan waayo waa laqiid wey yuctabaru laqiidan waa laqiid wey wax kale maa aabbena looma yaqaan hooyana looma yaqaan marka laqiidku waa qof la tuuray ama si alleba meeshan ugu dhacay yaan laba tuurine ama shil ha ka dhaca meesha ama wax kale ha ka dhaceene waa qof yaroo aan umuurihiisa keligii isu taagi karayn oo la helay aabbe iyo hooyatoona aan loo garanay haadaa huwa laqii kaasaa laqii la odhanaya waa kaa la tuura ee cidlada laga helay wey in la tuuraana waa calaa sabiili اhaaliba shardi maaha ee bimacnaa waa ilmo aan aabbiyo hooyatoona loo garanayn meel loo raacba la garanayn oo la helay wey ilmaha noocaasiya waa la qaadaya waayo waa naf bani aadama waman axyaaha fakaanama axya annaasa jamiica qofka nooleeya qof bulshadoo dhan nooleeyey buu la mid yahay marka ilmii waa la qaadaya waana waajib sharciya in la qaado oo umuurihiisa laysu taago markay sidaa noqoto fain tacadara hadduu suuroobi waayo baytulmaal baytulmaalkii suuroobi waayey oo baytulmaalba ma jiro ama waa jiraayo shilinba waa laga waayey oo baytulmaalkiiba waa isgaraacaya waxbaba ma hayo ama waa hayaaye mid inkaarqaba abaa haysto oo aan shilin ka bixinayn maxaa qof baa meel lagu tuuraa deedni dee sii tuura idinkuna waa casaankay ma aragtaa maxaa la samaynayaa wuxuu yidhi markay arrintu sidaa noqoto ee baytulmaalkii waxba ka soo xasili waayaan fa calaa man calima bixaalihi inuu isu taago umuurihiisa oo ilmaha yar xanaanayntiisa iyo korintiisa iyo xilkiisa uu qaado waxay saaran tahay man calima kii ogaada bixaalihi xaalkiisa oo bimacnaa dee min almuslimiin ah. ciddii xaaladiisa ogaatee muslimiinta ah ayaa ay saaran tahay inuu waxa weeye uu markaa isu taago xilkiisa marka ilmaha yaree la tuuray ee uu yidhi in la qaadaa waa fardulkifaaya oo umuurihiisa la ysu taagaa bimacnaa waa waajib bulshadoo dhan saaran ciddii awoodu leh haddii cid ka mid ah oo hawshaa ku qumi karaysa isu taagtana inta kale xilkii waa ka dhacaya iyo waajib marka ay sidaa tahay waxaynu la sii kala qaadayaa shiikhu hadalka waa soo ururiyey oo aana mawdican sida u waxa weeyaan laa'iqa ah in la soo ururiyaa laa'iq bay u tahay waayo kitaabku kitaab mukhtasaroo kooban weeye ee kitaab mabsuudaadka ka iyo kuwa la kala fidiyey ma aha marka marka ilmihii la helo in la qaadaa xilkiisa laysu taagaana xukunkiisa aynu aragnay waynu kala qaadaynaa haddii ilmaha yar wax xoola'a ah maciise laga helo wax xoola'aba ah sida in qayd yaroo uu ku laaban yahay aynu ka helno dahab dhanoo dacalka ugu guntan ama doolar dacalka ugu guntan ama kiish yaroo loo barkiyeyoo doolar iyo dahab iyo wax lamida ku jiraan oo ilmaha yar loo dhigay haddaynu xoolo maciise ka helo xoolo la jira haddaynu hello xaaladda noocaasi ah waxaynu samaynaynaa xoolihiisana laga quudinaya oo waxa weeye lagu korinaya haddii la waayo wax xoola ah maciisa lagama helin baytulmaalkiina waa suuro geli waaye oo baytulmaalna waxba kama hayno ama yuujirinba ama ha madho ama midaan mid ka bixinayn ha haysto oo yidhaahdo aniga ciyaaliya waxaa laylama soo galo almuhim baytulmaalkina waa suurogeli waaya in wax laga helo xaalada noocaasiya ah ayaa waxaa waajib ku noqonaysa ciddii xaalkiisa ogaatee muslimiinahi inay xilkiisaa qaadaan baabu lmusaabaqa wاlmuqaalaba kanna baab wuxuu u yahay iyo wlmughaalaba kala adkaantii lakala adkaanay ee lakala haalib noqonayo waa isku macne uun mughaalaba iyo musaabaqa marka waxaa loo yaqaana tartanka ayaa u yahay baab tartanku waxa weeye wax kasta oo lagu beretamo oo laba iyo wax ka badan dhex mara yusamaa musaabaqa aw alhalaba oo kala adkaanta iyo ismuquuninta sidaasi baa la odhan markaa shiikhu wuxuu yidhi wahiya alaaatu anwaac waxyaabaha lagu tartamaa waa saddex nooc nawcun yajuusu eh, biciwadin wa hayrihi nooc wuxuu ku bannaan yahay in wax lagu kala qaato oo wax lagu kala helo biciwadin bedel qaadasho in wax lagu kala helo oo jaa'isooyin iyo waxbuu ku bannaan yahay wa hayrihina waa ku bannaan yahay jaa'isa la'aan nooc ka mida tartanka waxyaabaha lagu tartamayo waxa uu ku bannaan yahay in wax lagu kala helo iyo inaan waxba lagu kala helinoo si markaa waxa weeye iska bilaasha layskaga wada ciyaaro labadaba waa ku bannaanta wahiya taasi labadaba ku bannaani waa musaabaqatu اlkhayl fardaha ku tartankoodii iyo walibil geela ku tartankiisii iyo wasihaam leebabka ku tartankoodii wixii maanta maqaamkooda degaya ee leebabka iyo maqaamkooda degaya hadday qoryo tahay hadday hub kaloo casriya tahay iyaduna xukunkeeda ayay yeelanaysaa ama diyaaradihii iyo wixii la mid ahee maqaamkooda degaya ee jihaadka loogu hiilinayo ee loogu gargaarayo iyo diinta ilaahay subxaana wa tacaala tan noocaasi ahi waxay ku bannaan tahay buu yidhi ciwad iyo wa bikayr اlciwad labadaba waa ku bannaanta shiikhu sida uu tilmaamay raxmat ullaahi calayhi baabku waa baab waasica laakiin marka la soo ururiyo wa saddexdaa qodobee uu tilmaami doono wey tartanku hadduu yahay wax ilaahay diintiisa loogu nusraynayo oo jihaadka labadiisii nooc loogu nusraynayo jihaadka labadiisii nooc waa jihaadkii asayf wasinaan waranka iyo seefta iyo wixii maqaamkooda degaya waa seefta waa kii gacanta ee bilquwa lagu fulinayo waa jihaadkii gaalada lala gelaya jihaadka noocaasi ah ee waxa weeyaan xaqa lagu dagaalamayo ama ha lala dagaalamo gaaladii ama dowladdii muslimiinta cid ku baxday ha lala dagaalamo iyo waxyaabaha la midka ah ka noocaasi ah waxay noqonaysaa wixii loogu hiilinayo oo saddexdani ka mid yihiin wakhtiyadii hore farduhu iyo geela iyo leebabku dee waa inta lagu dagaalamayey wixii maanta maqaamkooda degaana waa la mid waa saddexdii lagu dagaalamayey marka waxaa dagaalka iyo jihaadka lagu gelayo aaladdaa lagu gelayo haddii waxa weeye arintu ay tahay oo xitaa saddexdaa hadday soo dhaafto oo la yahdo waxa weeye gacmaha sida loogu dagaalamaa laysbarayaa oo kaarateegaa laysbarayaa oo waxa wax lagu kala helayaa kaa yahay waa bannaanta cala saxiix raajix sida saxiixa ah wixii mar hadday tahay calaa sabiili iljihaad aan wax kale loogama jeedo ligdin iska caadiya maaha waxaa la leeyahay marka rasaastu inaga go'do qofka halkaasaa la qabtaa deedna saasaa loo tuuraa saasaa loo dhigaa haddii tan noocaasiya beretan lagu galo sida shekhulislaam ibnu taymiyaba uu in badan fii kutubihi ku tilmaamo ibnu qayim aljawsiya ahlulcilmiga la midka ee muxaqiqiinta dhibaata kuma jirto waayo wax kale lagama rabo ee liiclaa'i kelimatillaahi uunbaa hawshan loo wada laysa ilaa wax kale maaha marka waa gacanta laga fulinayey sidii masalan loo samayn lahaa wixii ku saabsan tartan noocaasi ah oo min mutamimaat aljihaad ah jihaadka wixii dhammaystirayay xaaladda noocaasiya ah, haddii sideeda laysaga ciyaaro oo anaa kaa badiyey iyo anaa kaa badiyey noqoto iyo haddii la yhahdo waxbaynu ku kala helaynaa keenna waxa weeye sidaa wax u laaday halkaa ay shan jeer iska rogtaa waxaasuu yeelanayaa hadday arrintu noocaa noqoto dhibaata kuma jirto nooca labaadee jihaadku waa bilxujati walbayaan waa kii xujada iyo xaq caddaynta wey ka noocaasi ah ee qur'aankii iyo sunnadii iyo culumtii kale ka farcamaysay ee diiniga ahayd haddii waxa weeye iyadana la yidhaahdo tartan baa lagu gelayaa waxna waa lagu kala helayaa iyaduna sharcan way bannaan tahay musaabaqada noocaasi ah waana min hada alqabiil wey waa isku nooc weeye waayo waxa weeye diinta waxaa lagu ilaalinayaa ama cilmiga aan idhahdee waxaa lagu difaacayaa diinta oo shubaha gaalada iyo munaafiqiinta iyo kuwa lunsan dariiqa ay mareen baa lagaga difaacayaa bal isaga ayaa ka horeeya jihaadka kale ee bilyaddi iyo wasayfka ah iyo wasinaan maxaa yeelay kaa kale inuu jihaad yahay iyo inuu fitno yahay waxaa kala caddaynaya waa ninka caalimka ah ee cilmiga leh marka khayr iyo dunya walaakhira cilmigu waa ka lagu caddaynayo marka haddii la yidhahdo ciddii intaasu xadiis soo qaybta ama qur'aanka intaas ka qaybta ama cilmiga noocaasee culumta kitaabkiiyo sunnada ah ama fiqiga labadiisii noocba kii caqiidada iyo kii furuucda ku rababa ha noqdo ama waxa weeye ha noqdo luqadii iyo wixii u adeegayey iyo waxyaabaha la diinta u adeegayaa way bannaan in tartan lagu galaa in sideeda loogu tartamo iyadaa waxba lagu kala qaadanayna dhibaata kuma jirto haddii wax lagu kala helana dhibaata kuma jirto khulaasadu intaasi bay noqonaysaa wa nawcun noocna ah. yajuusu waa bannaan yahay bilaa ciwadin ciwad la'aan buu ku bannaan yahay noocna in sidiisa loogu madadaashaabaa bannaan laakiin in wax lagu kala qaataa ma bannaana in wax lagu kala qaata ma bannaana noocaasina waa nooca maslaxadiisu ay daahirka tahay ee jirka dhisidiisa iyo wixii la mid ah waxa weeyaan maslaxadiisu waa shay ay daahir tahay waa midda kale ee wax mafsado ah oo haalibana kuma jirto wax waajibaoo meesha ay ka saarayso iyo wax markaa dhiboo ay soo jiidayso oo haalib u ahoo bulshada ay ku keenaysaana ma jiro tan noocaasiyana nebiguna waa sameeyey qaarkeed waxa weeye wax dhibaatahayna kuma jirto sida tartanka lugaha oo kale in la wada ordo ama la legdamo legdankaa laba u kala baxayo marna waa nooc jihaadka loogu talagalay oo khaas ah waa kii aynu lahayn xitaa waa la gelin karaa in ciwad lagu kala helo marna waa legdan xooggaaga unaad muujinayso aad leedahay hadda muruqayga dadka waa legdaa tan noocaasiya ah way iska banaanta dhibaata kuma jirto laakiin wax lagu kala qaataa ma bannaana orodka iyo xoogga iyo waxyaabaha noocaasiya ah in wax lagu kala qaataa miday banaan tahay ma laakiin haddii sideeda laysaga tartamayo wixiina wax mafsadaah oo ku jira ma muuqdaan ee waa shay markaa ay iskaga jirto wanaag iyo wax dhibaato leh maaha tan noocaasiya ah. cafwan nooc baan kala reebay wa nawcu yajuusu bilaa ciwadin walaa yajuusu biciwadin ha sax me lakin caynkaasumaan soo sax umaan akhriyi anaa mooday inaan suuradii saddexaad soo hormariyaan u qaatay cafwan marka waa caadi baan filaya nooc waxa uu ku bannaan yahay bilaa ciwad laakiin ciwad kuma bannaana waa noocii aynu tilmaamaynay legdankii iska caadiga ahaa orodkii la tartamayey ee waxa weeye musaabaqatu laqdaamka iska ah gomadaha ee dadka orodka ku tartamayo baabuur lagu tartamayo waxaan jihaad waxba ka tarayn laakiin sidaada kale un anaa ku xariifsan ama suryadaasaan ka dusayaao anigu gebigayguba gaaiga artan ku wareejiya aggan iyo aggan baan u gelayaa meesha reefaska waxaan ku ordi karayaa ilaa intaa tartanka noocaasiya haddaan wax mafsado oo daahir ahy jirin maaha kuwan baabuurta dee magaca iyagaan ku qorayaayo iyagu nafta halaagaya maaha ee cararaya ee gaadhiga heer aanay dabdin karaynin u kaxaynaya kuwaa uma jeedno kuwaasi waa kuwo naftooda halaag ku ridaya wey ee waxaynu u jeednaa xariifnimo kalaad muujisanaysaa waxaad leedahay bal hadda gaadhiga saanu kaxeeya halkaa yar baan ka duusayaa xaggan anugu ridayaa isagoo halkaa maraya baan joojinaya saanaan u geli oka anaan mar qura qoorta la soo dhicin baan labadaa muraayadood ku kaxaynaya ilaa halka u dambaysa waxyaabahaasi dhibaata kuma jirto waa lagu tartami karaa laakiin in wax lagu kala qaataa ma bannaana waa lacib iska caadiya iyo musaabaqo iska caadiya wax dhibaato ahi kuma jiraan waxaa la mid noqonaysa oo kale bahashan iminka habkeedii laga saaray bahashan kubadda la yidhaahdo iyada lafteedu haddii ay sifo caadiya ahaan lahayd oo wax waajiba aanay tegsiin lahayn oo aan salaadaha iyo wakhtiyadaa lagu beegi lahayn oo waxa weeye dadka ciyaaraya cawradooda aanay muujin lahayn oo wax wakhtioo ay ku dilayaan oo iskaga ridayaan aanay jirin oo aanay kooxa kooxaysigan markay doonaan dagaalamaya belaysan aanay noqonayn haddii si caadiya ah la ysaga jimicsado oo la ciyaaro noocanay geli lahayd noocanay geli lahayd haddii sideeda asalka a ah loo daayo laakiin iminka ahlulcilmigu waxay geliyaan nooca dambe sababkay u gelinayaana dee mafsadadeedii baa daahir noqotay waana wax waxa weeyaan gaalo iyo cid kharibani wataan loogu talagalay ummadda muslimiinta in lagaga leexiyo waxa weeyaan wakhtigoodiiyo dahabiga ahaa ee wax u tari lahaa in lagaga baabi'iyo oo lagaga leexiyo diinta oo maantaba wakhtiga laga mashquuliyo oo qofkii yaraaba balwad kaleba yeelan waayo saacadda la doonana waxa weeyaan laysku miiso dagaalka dadka ciyaaraya hormuudyada u ah ay noqdaan kuwa dhoor leh oo noocay u samaysan yihiin ba aanad fahmaynin oo kay ku dayanayaanna uu yahay mid sida addoommada loo kala iibsado kay ku dayanayaanee xidiga caalamka ku sheegayaana waa neef adhiyoo sida xoolaha loo kala iibsanayo marka qofka noocaasi oo kale dee raacaya taas qiil loo heli maayo wax qiil leh maaha kubaduu imaka noocaana yihiin in la daawado iyo in la ciyaaro iyo in wakhti layskaga lumiyo iyo in garoomma loo furtaayoo la yidhaahdo dadkaannu kaga baayacmushtarayna midnaba wax bannaan maaha ahlulcilmigana waad arkaysaa fii kutubihim hadday tahay lajna daa'ima iyo khayrkoodba caalim kasta oo cilmigiisu muctabar yahay isagoo fatwo ku soo saaray aad arkaysaa oo muujinaya waxaanay wax bannaan inaan ahayn noocanay hadda tahay laakiin min xaysu lasli nooca asal ahaana oo ah haddii qofkii cawradiisiina asturto wakhtiyada cibaadadana ka ilaaliyo wax culaad iyo dhibaato toona aanay soo jiidayna ciyaar saaxiibtinimona lagu dhufto waxa weeye xaaladda noocaasiya dhibaato leh waa min xaysu lasli amaa noocan adduunka lagu kala helayo ee intaasoo koob laysu dhigayo ee marka la doono ambalaasyada la soo taagayo si kuwa haraatidu beerka kaga dhacdee miidhan iyo lugaa laga jejebiyo loo saaro ee waxa weeyaan dadkuba murqaansan yihiinee wuxuba calamayreer saa u ruxayaane laba kooxood intoo bulshadiiba loo kala jebiyey qiirada ka dhacaysa aad diintaba u qiiroodeen waxaa noocan ahay wax bannaan maaha nooca dambaanay gelaysaa noocan geli mayso laakiin marka ay noocan gelaysaa hadda aynu dul taagannahay waa marka tabtii ay asal u ahayd ay ku sugan tahay wax kaloo loo idaafiyo lagu daray aanay jirin marka wuxuu yidhi wahiya iyaduna jamiicu lmuqaalabaat bikayri alaaat almadkuura waxa weeye wax kasta oo lagu kala adkaado oo lagu tartamo oo saddexdaa la soo sheegay aanahayn ahayn wax markaa sharcigu banneeyena ah oo aan sidiisa loo diidin xaaladda noocaasiya in wax lagu kala helaa ma bannaana laakiin in layskaga ciyaaraa waa bannaanta oo la yahado ina keena tartanne ilaa meelhiblaayayn ordayna waa keena dheereeyo wuxuuba la yaaca dabadeedna dhibaata kuma jirto in la ligdamo dhibaata kuma jirto haddaan meeshii dhib weyne ka xasilayn waxa weeye in layaado kubad baynu iskaga yaro dhufanaynaa haddii sifadii caadigeeda asalkayd ay tahay layaado inakeen iminka weli intaanay duhurka gaadhin hal saac iyo baraan dhididka iska soo saarne oo ku soo jimicsanno jidhka ku dhisne inagoo markaa aan cay iyo foolxumo iyo waxba toona adeegsanayn hugeenna sidanna oo cawradeennu asuran tahay aan baasha soo garaacna kubadde waxba dhibaata kuma jirto laakiin noocana iminka tahay yanii nooc saxa ma nooc marnaba sax noqonaya ma markaad waa saddexdaa wixii ka soo hadhay oo ciyaaraha bannaan ah iyo waxii lagu tartamee bannaan dhibaata kuma jirto wa iyo wa biqayri nardi wixii aan nardi ka ahayn iyo wa shadranji wixii aan jasta ka ahayn iyo wa naxwihimaa wixii la ah. waxyaabaha lagu tartamo waxa weeye hadday yihiin waxyaabo sharcan iska bannaan hadday waxyaabo sharcan iska bannaan oo sideeda laysaga ciyaarayo waxba dhibaato kuma jirto waxba dhibaato kuma jirto ama haddaanay sideedaba u bannaanayn waa shayganuu yidhi wa biqayri nardin washadranji oo kale ah sideedaba uma bannaana ama waa waxyaabihii bannaanaa ee hadda aynu sheegayno kaloo wax lagu kala helayo oo ama nooc kale loo adeegsanayo waynu arki doonnaa kuwaasi inaanay bannaanayn marka wuxuu yidhi wixii lagu kala adkaado ee aan saddexda la soo sheegay ahayn waxa weeye way iska bannaan yihiin hadday bilaa ciwad yihiin wixii aan ka ahayn nardiga iyo shadranjiga iyo wanaxwihima oo fataxrumu muطlaqan wa huwa isaguna annawcu ثaali waa nooca saddexaad wa biqayri nardin nardi wixii aan ka ahayn iyo washadranji iyo wa naxwihima iyo wixii iyaga la nooca oo fataxrumu muطlaqan iyadoo xaaraan bay noqonaysaa wa huwa alnowcu اaalis waana nooca marka waxaa fiicnaan lahayd inaannu intan inoogu darina xagga dambe uu ku daro oo halkan hore halkii hore halkaynu daabitka uga soo dhignay wixii jihaadka iyo diinta u adeegaya halkan dhexena la yidhaahdo wixii aan wax mafsado ah oo daahirahi ku jirina asal ahaan ku bannaan wixii asal ahaan bannaan wax mafsado oo daahirah ah oo ku jirto damboo soo gashayna aanay jirin asalka shaygu waa bannaan yahay shayga asal ahaan bannaan ee sidiisii asalka ahaa ku sugan haddii lagu tartamo ile wuxuu marka horeba waa bannaanya orodku marka horeba waa bannaanya baabuurka in la kaxeeya si wacan loo bartaa marka horeba waa bannaanta waxa weeye legdinta iyo xoog inaad yeelataa marka horeba jidhkaaga dhistaa marka horeba waa bannaanta tan dhexe waxaa habboon in daabit looga dhigo wixii asal ahaan bannaan ee sharcigu aanu diidaynin in lagu tartamaa way banaan tahay mar haddaan wax mafsida ahoo u dunmay oo wakhtigan iyadaa asalkii ibaaxada ka saaraya sida kubaddaasoo kale aanay jirin way bannaan tahay in layskaga wada ciyaara oo lagu tartamaa allaahuma ilaa in waxa weeye wax lagu kala qaadanayo mooyaane oo taasi ma bannaana marka tan dhexe intaasaa u daabida wabikayri nardinya sheekadan ba umaynaan baahaanen marka xagga dambe umaynu nardiga raacin lahayn waayo nardigu asal ahaan baanay u bannaanayn oo biciwad iyo wabikayri lciwad midna kuma bannaana nardigu waa bahashan loo yaqaano laadhuga shadranjiga oo bahashan jasta la yidhaahdo ah ee waxaan labada dowladood loogu dagaalamaya waa noocun ka mida ah bahashan la yidhaahdo shaxaha iyo iyo guruubkaasay raacsan tahay bahashan jasta la yidhahdo ee boqorada iyo waxaan markaa dagaalka lagu gelaya lagu ciyaaro la dhaqdhaqaajiyo dhinacaasna boqorkanaa hogaaminaya kana midkanaa hogaaminaya waxaan la shubo jasta la yahdo iyo wixii la mid ah ama shaxo ha noqoto ama qeyrkood ha noqote waxyaabaha noocaasi ah qolooyin adigu shaxaa iyo qiil ahaan ku baneeyo saddex shardiya udhiga way jiraan lakiin qowl saxa maaha waxyaabaha noocaasi ah wakhtiga lagu luminayo ee dadkiina waxa weeye hadaltiro iyo dembi ay ka qaadayaan ummadiina baqdaa iyo cadho iyo ciil wax u soo jiidaysaa ta noocaasiya xagga dambey raaci lahayd laakiin halkanuu isagu ku daray oo wuxuu inagu yidhi wixii lagu tartame ee aan saddexdaa hore xadiisku sheegay ahayn waynu arki doonnaa xadiiskae ee diinta u adeegaya wixii aan ahayn in lagu tartamaa hadduu shay iska bannaan yahay way bannaan tahay haddaan waxba lagu kala helayn xitaa sharad marka ay leeyihiin sharcan wax bannaan maaha harad xaq ka cabiraan qolada carabtuna ah. wax sharciga maaha oo inaad tidhaahid iminka qofku dhaafay kaasi waa hebel war maaha hebeleniyo waa hebel war waa hebel baan kugu idhi maaha harad maxaad arrin saxa maaha wax lagu tartami kara maaha harcan waa mamnuuc wax lagu tartami kara maaha sidiina kale u kala adkaado haddaad doonto waxataa wanigaa kaa guulaystay anaa kaa helay laakiin lacag baan kaa qaadayaa suuragal maaha maxaad dhiganaysaa hadduu hebel noqon waayo oo hebel hadduu noqdiyo hadduu noqon waayo maxaa xikmadee ka dambeeya miyaad iga indhafiiqan tahay maxaa xikmadee ka dambeeya waxba kuma jiraan moogta wax ku dhex jiraan jirinba marka taasoo kale lama yeelayo laakiin waxyaabaha iska caadiga ah haddaad sidiina sharad oo aan waxba lagu kala heli ay tahay oo laada keenna guulaysta waa la arkad waa baro hebel uu soo eg qofkii halkaa maraya inuu isagii yahay inuu kakale yahay waxba dhib maleh lakin waxba lagu kala heli maayo marka wixii aan saddexdaa ahayn in wax lagu kala helaa say u dhan tahayba mamnuuc weeye ee wixii kale ee lagu kala tartamaya laba u soo hadhaya marka qodobkaa laga saaro diinigaa ayaa laba u kala qaybsamaya wax sharcan iska bannaan oo in wax lagu kala helo unaan la ogolayn sida tartankii lugahaiyo ligdintiiy wixii lamida ah. iyo wax in wax lagu kala helo iyo in la ciyaaro midnaba aanay bannaanayn oo ay ka mid tahay nardiga bahasha la yahdo laadhuuda oo nabiguna sal allahu aleyh wasalam waciid adag uu ku soo arooriyey xaaraam noqodkeeda iyo shadranjiga oo iyaduna la xukuna bal ahlulcilmiga qaarkood yadeen way ka daran tahayba oo jasta iyo waxyaabaha la midka ah iyo wanaxwihimaa labadaa wixii la nooc ah ee ummadda wakhtiga ka luminaya ee maantaba waxa weeyaan dadkii ku foorarayaan ee maantaba qaarkood shax iyo wax ciidda uun kala qodayaan weliba bahasha khamradda ay leedahayna malayn kari maysid waxyaabaha xaaraamta waxa lagu qartaabay inteeda yar inteeda badan bay kuu gudbaysaa khamradeeda iyo ciilka iyo cadhaqabkana habeenkii waad ku riyoonaysaa bahasha markaad aad u taqaano godkii maanta lagaaga badiyey habeenkii riyadaad ku arkaysaa berri subax baad soo diyaargaroobaysaa adiga oo leh bal ninkii shalay ila ciyaaray hadduu mar quraba qaado isagaa yaqaana waad soo fadhiiso masaad odhanaysa shahaa ganaanaa qabe kaale kaale bal soo fadhiiso gebigaago madaxu baa ku kacsan yahy waayo shalay buu kaa badiyey moogta xalayba maad seexan waxaa laga yaabaa hurdo nafleba inaad seexan intii aad seexatayna ile waa xadiisu nafsigii oo wixii naftu ku sheekaynaysay riyadaad ku arkaysaa adigii oo uu kula ciyaarayo uu ka badiyey ama isagu kaa badiyo aad cadho la kacaysa riyada kugu soo maraysa waxaa laga yaabaa godkii ila waa bela shaydaanna barbarka ka godkii in laguu tilmaamo oo laado godkuu kaaga badiyey kaa markaad dhigtay inaad kaa dhigtaay halkaa ku oodaabe ti baashu aggaa kaaga fakatay de subxi baad imanaysaa adigoo gebigaaguwa cabaysan marka in wax lagu kala helo iyo sideeda in loo ciyaaraa midna ma bannaana fataxrumu mulaqan buu yii nardiga iyo shadranjiga iyo wixii la nooca fataxrumu waa xaaraan mulaqan iyadaan la kala qaadqaadin oo aan la oranin ma waxbaa lagu kala helaya mise lagu kala heli maayo midna iyadaan la odhan wa huwa annawcu aali waana nooca saddexaad buu yidhi waa lixadiii xadiiska nebiguu yidhi sala allahu alayh wasalam laa sabaqa oo ba'da la fadxiyo bimacnaa wax jaa'ise lagu kala helaa ma jirto oo sabqi haddii la yidhaahdo waa min almusaabaqa waa tartankii sabaq haddii la yidhahdo ba'da la fadxiyana waa ciwadkii waa wixii la kala helayay laa sabaqa wax ciwad lagu kala helaa ma jirto sharciga islaamka ilaa fii khufin wax markaa cag ballaadhan mooyaane macnaa geeli aw naslin ama wixii caara leh mooyaane waa warankii iyo waxa weeyaan leebkii iyo wixii la mid ah aw xaafirin wixii qoob leh mooyaane fardihii waa saddexdii wakhtigaa lagu dagaalami jiray ee dagaalka lagu geli jiray waa geelii iyo warankii iyo murjiskii iyo maalan leebkii iyo wixii la mid ahe caaro lehe wax mudaya aw xaafirin ama wixii qoob leh saddexdaa wixii aan ahayn rawaahu axmed waalaaa xadiiskuna waa saxiixa waa sugan yihi wixii aan ahayn in wax lagu kala helo oo ujro lagu kala qaato lama ogola saddexdaasi baa la haleeshiiyey musaabaqada cilmigana saddexdan ala haleeshiiyey marka iyaduna waa nooc min aljihaad oo saddexdan ay gudageli wailaa wax kale maya wa amaa maa siwaaha wixii intaa ka soo hadhay fa inaha daakhilatun fi alqimaari waalmaysir wixii intaa ka soo hadhay waxay gudagelaysaa qimaarka iyo maysirka ayay gudagelaysaa oo wax bannaan maaha wixii kale cidi ku tartanto wixii kale cidi ku tartanto waxna lagu kala helo tartanka siiba iyada oo waxa weeye wax lala baxayo oo laga yaabo labada dhinacba inay wax la baxayaan mar haddii labada dadka ku tartamaya ay wax la baxaan oo ay wax la baxaan walow kaana qaliilan haba yaraatee xaaladda noocaasiya qimaar bay noqonaysaa sida aawadeed bay ahlulcilmiga muctabarka ahi ay xitaa majaamicda fiqiga ah markay isu yimaadeen qaraar ahaan ay u diideen waxyaabahan baayac mushtarku sameeyaan ee waa tasjiic iyo wax la mida ay odhanayaan ama sharikaadka itisaalaadka iyo kuwa isgaadhsiinta ha noqoto ama baayac mushtarka kale wax iibinaya ha noqoto waxaan yaree ay wax ku nabayaan qaarkood xitaa su'aalaha laga jawaabaya waad arkaysaa iminka kutub ahlilcilmi markaad eegto waxay u yaqaanaan masalan rasaa'ilu ramadaaniya ama had iyo jeer miisajiyadan ramadaaniga marka ramadaantoo kale la gaadho su'aalahannu idi weydiinaynaaye cid baa wax ku guulaysanaysa miisaj ku soo dira yacnii arrin saxa maaha waa qimaarka laftiisii arrin saxa maaha ahlulcilmiguna dariiqadaasay mariyeen sababkay u marinayaan waxa weeye suuradu way jirteen wakhtiyada qaarkood wadaadda is yidhi wax ka dheha oo dabeedna masaladii isku cayniyo baydgooye meelay ka saaraanba garan waaye marka runtii dhibaatada jirtaana waxa weeye wixii oo aanad fahmin oo ahlulcilmigii hadalkoodii aad fahmi weydo haddaad waxa weeye si kale u dhigto de arrintii waxay keenaysaa waxaan la fahmayn adigana fahmi mayso ummadda kalena si dhaba kuula fahmi mayso iminka tusaale ahaan shirkadaha isgaadhsiintu labaynu u kala qaadaynaa waxaanay dadka wax ku siinaya ee wax soo diro oo messenger soo qora oo waxaan dhaha labaynu u kala qaadaynaa waxaa tartanka lagu gelaya messajkaa la dirayaa haddaanu shilin goosanayn ee bilaash yahay haddaanu shilin goosanay ee bilaash yahay oo bilaa lacag yahay oo adna aanad wax la baxaynin ka kale ee dacalka kale kaga soo jiraana aanu waxba la baxayn waa bilaash rasaa'ilka ramadaaniga iyo wixii la mida oo shilin kaa goosan mayso markaad dirto dhibaata kuma jirto xaaladda noocaasiya haddii shirkaddu seeda isaga bixinayso mar haddii wixiina tahay waxyaabihii sharcigu inuu ku tartamo lagu tartamo la ogolaa waxba dhib kuma jiro oo min culuumi shariica iyo wixii la ay tahay laakiin marka miisajkan aad dirtaa lacag goosanayo lacagtana uu goosanayaa ee lagu yidhi soo dir si aad wax u hesho waxay noqonaysaa waa lacag ummadda tartamaysa la baxday oo shirkaddu qaadatay wey waxaa laga yaabaa intaasoo gobol in laga soo wada xaawilay qof kastaaba inuu helo dabeedna miisajka yar soo diray dhag soo taabtay muxuu rabaa waxaan yaree uu dirayo inuu ku helo wax weyn buu ku tooganaya waa noocii qamaarka asalkaha ah weeye qimaarkiio sidiisii awey ah wax yar baad bixinaysaa oo messajkaad diraysaa waxaad ku tooganaysaa wax weyn inaad hesho inaad gaari hesho inaad qalab guri hesho inaad haddaad doonto xaj hesho inaad digdig hesho waxbaad raadinaysaa wax yar baana diraysaa kan kale saaxiibka ahina saasuu diraya in yar buu soo taabanayaa rasuulku le wax yar ba iga goosata iyo ilkadeed waxa yaray ka goosatay maxaa uma muuqdaan laakiin waxaa u muuqda daartu daar bay daalibaysaa waxbuu raadinaya intaasoo ummadood baa ku tartamaya shirkaddii markaa maxay ka helaysaa dee lacag boqol kunoo qof baa laga yaabaa inay isku soo dayaan oo ay mid kasta ka goosatay sanaati sanaatideedaasi waxay noqonaysaa lacag waaliah hadhowna qofkii laba qof ummadii soo wada xaawishay ee boqolka kun ahayd laba qof ama saddex qof ayaa wax yar loo dhiibaya haddii mingaadi loo siiyo waxba kagama beegmaysa wixii shirkaddu qaadatay marka waa qimaar weeye waana aklu amwaali اnnaasi bilbail dadka xoolihiisii oo sifo xaaraama oo baatila lagu cunayo qimaarka laguu sheegayaaba waa intaa waa inaad adna wax la baxdo maxaad iibsatay imaka qaar baa wabuu iibsatay muxuu iibsaday waxba ma iibsana intaasubuu xaawilaya misajkana lacag buu goostay misajku bilaash maaha ahlulcilmiga qaarkood tan iskuma khilaafaan laakiin iyagu dhinacyo kaley qaarkood ka eegeen oo waxay yidhaahdeen haddaanay kordhin shirkaddu sida sheekh ibnu cuthaymiin iyo labadiisa fatwo midna tanuu ku waafaqay hore midna qaab kaluu dhigay oo markii waxyaabaha la iibinaya ee baabuurka alaabbaa lagaa iibinaya deedna waxaa ku dhex jirta warqad yaroo ama baabuur lagu helayo ama wax noocaasa ah. oo waxaa lagu odhanayaa sharaabkaa haddaad cabto waxbaa ama sawir yar ama waxbaa meel kaga yaallo oo caynkana ta noocaasi oo kale ah buu laba shardi u dhigay waxyaabaha noocaas oo kale ah oo wuxuu yidhi haddii waxa weeye shaygan qiimihiisa aan la kordhine qiimaha suuqee caadiga ah uu yahay oo wax la kordhiye aanay jirin qofkuna aanu u iibsan aad wax heshid dara la yskaga beegmay xaaladda noocaasi ah waa bannaanta labadaa shardi buu dhiga labadaa shardi lafteeda ahlulcilmiguna si badan bay uga hadleen majaamic اlfiqiga iyo waxa weeye lajna daa'ima iyo khayrkoodbana masaa'ilka noocaasiya waa naqdiyeen waxa ay tilmaameen ahlulcilmiga qolyaha masaa'ilkaa ka jawaabay labadaa shardi laftoodu inaanay sax ahayn iyada oo marka la yidhaahdo qofka wax u iibso inaad wax hesho xitaa fatwadii ibnu cuaymiin aanay waafaqayn ee labadiisa qowl mid ahaan aanay waafaqayn midna culimmada kaluu ku raacsan midna waa qaybta xaggan martay weeye labada shardi dhigtay xitaa taa lafteedu sax noqon mayso waayo sababkaanay sax u noqonayn hortu marka hore labaduba waa umuuro qarsoon axkaamtana waxaa lagu xidhaa umuuraha muuqda qasdigaagaad wuxuu iibsanayso waa arin qarsoon oo iminka markaad qorigan iibsanayso inaad doonayso inaad wax ku disho cadarkan markaad iibsanayso inaad doonayso inaad wax ku sumayso ama cid kale ku wareeriso waa arrin qarsoon ee axkaamta wax muuqdaa lagu xidhaa marka qofkiina dee bulshadii markay waxaan tartan u soo gasho shaki kuma jiro in badani inay u iibsanayso looguna boorriyey macmil ka faa'iidayso si aad nasiibkaaga u tijaabiso markaa suuragal maaha qofkii wuxuu wax u iibsanayaa waa maxay waa adwaxeshid markaa shardiga shiikhu shardi mutaxaqiq noqonaya maaha qof aan dee ogaynba mooyaane oo sidiisa isagoo iska jooga la yidhi adaan is ogeyn baad wax dirtayoo dabeedna waxbaad heshay mooyaane horta kolley qofku wuxuu wax iibsanayaa aduuheshid oo hawshan u gelayaa qaalibku waa sidaa weeye axkaamtana qaalibkaa lagu xidhaa ee qof naadiriyo mid si yeelay laguma xidho waa midda labaade cidda baayac mushtarka ahi inay waxaan kordhisiiyo inaanay kordhin waa arrin iyaga ku xidhan arrin la og yahay maaha iyagu waxay iska kala waxba maanaan kordhin laakiin allah yaqaano maadaamoo labada shardiba laba shardi oo khafya yihiin oo qarsoon axkaamta waxaa lagu xidhaa wixii aahir ah. wixii daahira baa lagu xidhaa marka waxay noqonaysaa mar marlayba hadii ficilka noocana la galay iyadoo wax lagu raadinayo kii xitaa ahlulcilmiga qolada banneeyeyna xitaa ma waafaqayso dadkeennuna imminka waxay waxaan u sameeyaan aad u xeshi bal shirkadaha laftooda ku booriya waxaannu leenahay intaannu barnaamijkan daahfurnay dad baannu xoolii baannu wax idinku soo celinnay waxbaannu sidan nidhi waxbaa caynkan laga waxaasi waxba kama jiraan inay ilaahay ka baqaan baa fiican oo iska daayaan waayo boorrintanay ku boorrinayaanee dadkii leeyihiin galaay awaxesheene ahlulcilmiga cid u bannaynaysaa ma jirto qoladii labada shardi xitaa ku bannaynaysa qowlkoodu waafaqi maayo xitaa qoladii labada sharti ku banaynaysay ma waafaqayo iyagii iyagiibaaba ku boorinaya macmil samee si aad waxa u hesho marka runtii arin saxan maaha waana arrin aan tartankeedu sax ahayn waana qimaarkii bicaynihi oo sidiisii qodihiisa u wata halkaa haynoo joogto wallahu subxaana wa tacala aclam